بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن تركها مطلقا فقد كفر ajmaca calaa dalika saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam waxaan ku dhex jirnay almuctaqad asaxiixu fi liimaan waxaan ka soo hadalnay tacriifta ahlu sunnaha ay iimaanka tacriifiyaan iyo wixii khilaafay oo ahlu bidaca qeexitaankoodii iyo tacaariiftoodii ayaan ka soo hadalnay uma waxaan ku xijinay iimaanku inuu kordho isla markaana oo nusqaamo haddii uu kordhana inuu taacada ilaahay iyo cibaadadiisa iyo khayraadka ku kordho iyo ictiqaadka saxiixa ah haddii uu nusqaamona macaasida iyo xumida iyo bida waxaas inuu ku maaratay iimaanku ku nusqaamo waxaan hadda meesheenaan darsigeenna ka bilaabaynaa maadaama aan soo aragnay acmaasha lafteeda inay min aliimaani tahay oo alcamalu biljawaarix uma salaadii uu noo soo sheegay in allah uu leeyahy wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum mufasiriinta ay ku fasireen ay salaatakum iimaankaas in loo jeedo salaadii halkan musanifku wuxuu nagu barayaa xukumka uu taariku salaadka leeyahay qofka salaada ka tagaahi xukunkiisu muxuu yahay yuu noo sheegi wuxuu yidhi walaysa shay-un shayna ma aha oo min alacmaali acmaasha la sameeyo ee jawaarixda laga sameeyo ka midihi shaygaasoo tarkuhu ka tegitaankiisu kufrun oo gaalnimo yahay ma jiro weeyaan walaysa shay-un shayna ma jiro min alacmaali camalka ka mid a ah, oo tarkuhu ka tegistiisu kufrun gaalnimo ay tahay ma jiro ila salaata salaada mooye faman tarakahaa salaada qofkii ka tagaahi muطlaqan duuduub ahaan uga tagaba bilkuliyan ka tago faqad kafara qofkaas waa gaaloobay qofka salaada ka tagaahi iطlaaqan uga tagaa waa uu gaaloobay buu yihi sheekha raximah اllah arrintaasna arrinu shiikhaan wata maahee ajmaca calaa daalika arrinkaas waxaa ku kulmay oo isku ijmaacay oon isku khilaafin saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nabiy llaahi moxamed asxaabtiisii oo hadyigii iyo khayrka nebi moxamed nooga soo guuriyey ayaa isku waafaqo ijmaac weeye iskumana khilaafin markii la yidhaahdo ajmaca calaa dalika saxaabatu ridwaan ullaahi calayhim markii la yidhaahdo ijmaacaas wuxuu ka mid yahay min xujaji اsharci sharciga xujooyinkiisa la xujaystaa ayuu ka mid yahay waxaa u horeeya kitaabka allah subxaanah wa tacaala waxa la ixtijaajo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku xigto kan saddexaad oon waxna khilaafa ka taagnayn waa ijmaaca wey saddexdaas waa macsuum wey waxa culammadu isku khilaafaan waa qiyaaska wey qiyaaskana way raaciyaan ma xujuuji sharci qolooyin qolana waa ay diidaan laakiin saddexdaasi ijmaacuna waa macsuum maxaa yeele ummatu muxamed laa yajtamicuuna cala dalaala baadi kuma kulmaan saxaabadii nebiga ridwaan calayhim waxay ku ijmaacaanna waa xuja oo min xujuji sharci ka mid ah wey inuu taarku salaadku kaafir yahay qofka salaada ka taga inuu gaal yahay axaadiis fara badan buu nabigeenna ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah xadiidka imaamu muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja ay wariyeen xadiidkaas jaabir ibni cabdillaahi ayaa nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayhi bayna alrajuli wa bayna alshirki wاlkufri tarku salaa qofka alrajul marka la leeyahay rajul iyo imra'a labadaba waa waa waa isku mid wey min baabi taqliib baa la yidhahdaa ragga unbaa la hallibaa saa loogu magacaaba qof baa loo jeedaa qofka iyo shirkiga iyo kufriga waxa u dhaxeeyaahi waa salaadoo laga tago tarku salaa salaada ka tegitaankeedu haddii salaada uu ka tago wixii kufriga ka celinaya waa tagay macnaha meesha ma jiro waa gaaloobaya weeye qofki waxaa la mida ah riwaayada imaamu tirmidi oo jaabir oo goori uga soo saarayna wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bayna alkufri waaliimaan tarku salaa iimaanka iyo kufriga waxa u dhaxeeyaahi waa salaada ka tegitaankeeda laga tago weeyaan axaadiistaas maxay tusaysaa tarkiga salaada laga tagaa inuu kufri yahay bay tusinaysaa gaalnimo uu yahay wakadalika imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu xibbaan iyo xaakim xadiidkuna uu saxiix yahay waxay warinayaan can burayda radia allahu canhu saxaabigaas bay ka warinayaan qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum الصalaaة faman tarakaha faqad kafar balanta annaga iyo iyaga noo dhexaysa dadka alcahd aladii baynana wa baynahum ballanka noo dhexeeyaahi waxa weeye waa asalaatu salaadii weeyaan faman tarakahaa qofkii ka tagana faqad kafar qofkaasi waa gaaloobay qofkaas waa gaaloobay marka nusuusta taariku salaadka xukumka ay siisay muxuu yahay waa kufri wey lafdu lkufri wey waa gaalnimo weeye marka taariku salaadka yuطlaqu calayhi lafdu اlkufri gaalnimada waa lagu magacaaba kufri kaafir inuu yaha lagu magacaabi weeyaan wuxuu shiiku yidhi qaala cabdullaahi bnu shaqiiqin yani cabdullahi bnu shaqiiq baa wuxuu odhanayaa lam yakun asxaabu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam yarawna shayئa min alacmaali tarkuhu kufru gayra salaa cabdullahi bnu shaqiiq ayaa wuxuu leeyahay lam yakun ma ayan ahayn asxaabu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nabiy llaahi moxamed asxaabtiisu yarawna kuwa ra'yiyeeyo oo arkaahi ma aynan ahayn shay-an wax oo min alacmaali ka mid ah wax un salaad acmaasha la sameeye ka midahi oo tarkuhu ka tegitaankiisu kufrun gaalnimo ou yahay ma aynan ra'yiyeyn jirin hayra salaati salaadda wixii ka soo haray yani hadalkii sheikha uu noo sheegay ayuu aarkaasna uu ukeensaday weeyaan cabdullahi bn shaqiiq wuxuu leey asxaabtii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waradia allahu canhum wax camal la sameeyo ay kufri u arki jireen ka tegitaankiisa oo aan salaada ahayn ma jirin buu leeyahay maba aysan jirinba taa ma ayna ra'yiin jirin marka salaadda qofkii ka tagaahi inuu kaafir yahay ka tegitaankii inuu kufri yahay ayay arrintaasina caddaynaysaa qur-aankana meelo badan fain taabuu waaqaamuu salaata faikhwaanukum fi ddiin fain taabuu waaqaamuu salaata fakhalluu sabiilahum hadday salaada oogaan o atow zakaata fakhalluu sabiilahum alle marka ama faikhwaanukum fi ddiin haddaysan salaada oogin aysan zakada bixinin falaysuu ikhwaanana fi ddiin macnahaasa ka imaanaya mafhuumka laga qaadanayo walaalahana diinka noogu walaalaha ahaa ma ay aha allah subxaana wa tacaala leeyahay masaladaas marka masalatu taariku salaa masalada taariku salaadka waxaa weeye waa mas'ala ay culummada ka hadlaan ikhtilaafna uu ka jiro salafan wa khalafan kuwoodii hore oo salafkeennii ka mid a iyo kuwa dambaba masaladaas ay isku khilaafaan xukumka taariku salaadka muxuu yahay yacni tarkigan ayay isku haystaan tarkigan salaada laga tegey oo kufriga ihi kufrigaas tarkigan kufriga keenaayo ka tegidda kufriga lagu idlaaqayaay maxaa loo jeedaa tarkigaasi ma tarkuhu juxuudanbaa mise waa tarkuhu takaasulaa labadaas isku khilaafa ka tegista uu ka tegey qofkani salaadda uu ka tegaayo ma wujuubkeeduu diiday oo salaada iguma waajibin buu yidhi sidaasuu marka uga tegey mise wuxuu uga tegey caajis oo wuxuu leeyahay insha allah waa tukan doonaa insha allah waa tukan doonaa dhib ma laha caajis baa oo ma diidana inay salaada waajibtaha waa qirsan yahay laba gooraba lafdiga kufriga waa la siinaya maxaa yeeley nebigaa ku ilaaqay salawaatu ullahi wasalaamu calayh lafdiga kufriga waa lagu magacaabaya waa kaafir baa la qofkii salaada ka tago laakiin a'immadu tafsiilkaasay geliyaan oo mas'alada waxay leeyihiin qolo ka mid ihi sida imaam axmed ibn xambal iyo a'imo kale ay raacaan haddow hal salaad ka tagaahi waa kaafir khaarijun can ilmilla diinkana ka baxay bay odhanayaan sidaa darteed maadaama uu ridoobay laa yusalla calayhi haddou dhinta lagu tukan maayo la dhaxli maayo maqaabirta muslimiinta lagu aasi maayo masaaishaasay abaan gabadhii maarata markiiba taarkusalaadka kumaba xirmaysaba masaladaasay ku tagaan amed imaam axmed ibn xambal iyo aymo fara badan wey imaam shaafici raximah اllahu tarkigaas wuxuu ka dhigaa tarku juxuud hadduuba qofku qirsan yahay salaadu inay waajib ku tahay hadduu qirsan yahay laakiin caajis iyo wax lamida oo uga tagaahi lafdiga kufriga waa la siini laakiin kufrigaasi ma aha kufrigii oo khaarijun can ilmilla ahaayee diinka uu kaga baxayey ma aha ee waxa weeye waa kufrun duuna kufrin kufri asqara ayaa la yidhaahdaa oo kii gaalnimada diinka uu kaga baxayey ma ahan buu leeyahy laakiin imaamu shaafic laftiisa ma uusan aqoonin mana la garanaynin salafkeennina ma ayan aqoonin nin cumrigii aan tukan ama salaadaba aan u soo jeedin haddana waa muslim la leeyahay oo gabdhihii loo guurinayo muslimaadka ahaa oo muslimiintii ka tirsan oo la dhaxlayo salafkeenna ma aynan aqoon jirin ridwaan calayh ma aynan aqoon jirin qofka markuu salaada ka tagaahi haddii fi shariica alislaamiya ay qaa'im tahay oo taagan tahay imaamka muslimiinta iyo qudaada waa loo yeeri tukaa la leeyahay waa la amraya inuu tukadaa la faraya muddaa la siinayaa muddo shariico la yidhaahdo saddex maalmoodaa la siinao ku tuka la leeyahay hadii hadba muddada wixii laga dhigaba yacani saddex maalmood baa ugu badan hadduu tukan waayo ma noolaado taariku nool oo xaye ma jire waa la dilaa maxaa loo dili riddo loo dili maayo waxaa loo dilayaa xad xod xad baa loo dilaya sidaasu maarata imaamu shaafic iyo aimada ay iqan maadaama uusan juud juxuud la imanin maadaama uunan inkirin laakiin taariku salaad iska nool oo dadka iskaga dhex jiro oo muslima oo weligiis aan sujuudin markuu dhintana masaajidda la keeno laaa janaaز ku tukada wax la aqoon jira salafkeenna ay yaqiineen ma aha ridwaan اllahi calayh wax la yaqiina ma aynan ahayn wadaadada waxay ka sheegaan wadaadada soomaalida oo fuqahada ah fiqiga shaafici haa maaratay jiray axkaamta shaaficiyada akhriyi jiray baa kitaabu salaabuu soo maray markaasu haddana zakadiiu soo gaaray ninkii salaada ka tago waa la amri soo maaha soo tukaa laleeya haduu tukan waayna waa la dilayaa markii kitaabu zaka uu soo gaaray ayaa shiikhii kitaabka akhrinayabaa su-aal la weydiiyey yidhahdeen shiikhow taarku zakada ma ku baxdaa aa la weydiiyey zake ma la siin karaa shiikhii wuxuu ku jawaaboo yidhi taarku salaad kitaabu salaad kusoo dilna maahayn taarku salaad nool maa jiro kitaabu salaada kusoo dhintay zaka yaa la siiyaaba waan runtiis waa taarku la yaqaano iska nool ma yani aan tukanin oo muslimahoo loo guurinayo salafkeenna ma ayan aqoon jirin ridwaan calayh masalada laakiin kufriga ah maadaama nusuusta ay ku tilmaamta waa la siini madaahibtaasna culummadaas qadiiman iyo waxadiian zamankeennan wixii soo gaaray casrigeenna sidaasoo kale bay ugu kala tageen sida sheekh naasir اdiin اlalbani ariiqii imaam shaafic buu maray sida sheekh ibnu baazi ibnu cuthaymiin iyo aimo badanna waxay mareen ariiqii imaam axmed ibn xambal sidaasay shalay say iskugu khilaafsanaayeen bay masaladana ilaa yowmina haada ay iskugu khilaafsan yihiin weya laakiin waxay kulli mujmac ku yihiin lafdiga kufriga in la siinaayo kufrigaas ama ha noqdo kii diinka looga baxayay ama kufrun duuna kufrin ha la yidhaahdo labadaas bay maaratay lafdiga waa la siini weyaan wاtakfiiru xaqu lilahi falaa yukafaru axadu ila man kafarahu اllah warasuuluhu salى اllahu alayh ali wasalam aw ajmaca almuslimuuna calaa takfiirihi musanifka maadaama ka tegistu inay kufri tahay oo noo sheegay kufriga yaa iskale gaalaysiinta yaa iskale takfiiraa la yidhahdaa gaalaysiin yaa wax gaalaysiin karo ayuu musanifku meesha noogu sheegay wاtakfiiru gaalaysiinta dadka la gaalaysiiyo la yidhahda hebel waa gaal waa xaqun xaq oo lilaahi alla uu leeyahay cid kale ma leh alle iyo rasuulkiisaa iska leh salawaatu ullahi wasalaamu calayh allah baa wax gaalaysiin karo rasuulkiisaa wax gaalaysiin karo falaa yukafaru lama gaalaysiin karo axadun qofna lama gaalaysiiyo ilaa man qof mooye kafarahu allahu alla uu gaalaysiiyey warasuuluhu rasuulkiisana uu gaalaysiiyey sala allahu calayh waali wasalam ow amase ajmaca wa ajmaca ay ku kulmeen almuslimuuna muslimiintii calaa takfiirihi gaalnimadiisi ay ku kulmeen qof ay gaalnimadiisi ku kulmeen mooye qof kale lama gaalaysiin karo yacni qofku ilaahay gaalaysiiyo baa gaal ah qofkii rasuulka u gaalaysiiyo baa gaal ah qofka ay muslimiintu ku kulmaan inuu kaafir yahayna baa la gaalaysiin karaa weeyaan marka kufrigiya iska leh allah baa iska leh subxaana wa tacaala allah iska leh marka cid yacni kaleeto oo xaq u leh ma jirto inay hebel waa gaal tiraahdo hebel waa kaafir inuu tiraahdo cid xaq u leh lama arko wuxuu leeyahay alimaam ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala yani caqiidadiisii alkaafiyat الshaafiya fi اlintisaari fi اlfirqati الnaajiya markuu ka hadlayay waa qasiido dheer ow lahaa weeyaan wuxuu leeyahay alkufru xaq اllahi uma rasuulihi bالnasi yahbutu la bqowli fulani man kana rab اlcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka duu kufraani yacni labadaa bayd wuxuu ku leeyahay alkufru kufrigu wa xaq ullah alla xaquu leeyahay wey cid kale ma laha allah wax gaalaysiiyo wa rasuulihi wa xaqu rasuulihi uma rasuulihi buu yidhi uma xaqu rasuulihi rasuulkiisa iska leh nabiy llaahi moxameda wax gaalaysiin karo markaasuu yidhi binnasi yahbutu yani yahbutu takfiiru binasi gaalnimadu waxay ku sugnaataa nas oo kitaabka qur-aanka nebiga ijmaaci ayay ku sugnaataa nusuusta waa ku waaweya laa biqowli fulaanin hebel hadalkii kuma sugnaado kufrigii gaalnimada hebelaa gaalaysiiyey oo hawadiisa ka gaalaysiiyey kuma sugnaanaysa hadduusan kitaab iyo sunnadii iyo ijmaacii uusan haysanin ku gaaloobi maayo markaasuu wuxuu yidhi man kaana rabu اlcaalamiina wacabduhu man axadkii kaana rabu اlcaalamiina allah oo rabuاlcaalamiina uu ahaado iyo wacabduhu addoonkiisaoo nabiyullaahi muxameda qad kafaraahu midka ay gaalaysiiyeen qofkii ahaado mid gaalaysiiyeen noqdaahi fadaaka duu kufraani kaa wey midka gaalnimada loo nisbaynayo oo kaafirka la leeyahay allahi rasuulkiisa qofkay gaalaysiiyaan baa gaal ah qofaanan alla iyo rasuulkiisa yani aanan kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii nebiga iyo ijmaacii aan looga haynin kufri aan looga haynin in la gaalaysiiyo waa arrin khatar ah wey aaday khatar u taha wuuna noo keeni sheikh waa arki doona wuxuu leeyahay alimaam الطaxaawi raximah اllahu taعaalى fii caqiidatihi اlmashhuura caqiida طaxaawiya la yidhaahdaa dhexdeeda wuxuu ku leeyahay walaa nukafiru أxada min ahli اlqiblati bidanbi maa lam yastaxilahu walaa nukafiru axada qofna ma gaalaysiinayno oo min ahli اqiblati ahlu qiblaha ka mid ah. waa muslimiintii wey dadka qiblada u jeesta muslimiinta ah oo tukadaahi ma gaalaysiinayno mid ka midahi bidembin dembi ou la yimid kuma gaalaysiinayno maa lam yastaxilahu hadduusan xalaashanin hadduu dembiga xalaashado oo yidhaahdo waa ii xalaal khamradu waa ii xalaal zinadu waa ii xalaal qatliga haddii ou yidhaahdo waa ku kufrinaya waa ku gaaloobaya istixlaal wey istixlaalkan waa lagu kufriyaa weya ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuuc lfataawa wuxuu ku odhanayaa markuu ka hadlaya arrintani qofka layska gaalaysiiyo wuxuu leeyahay man habata lahu ciqdu lislaami qofka islaamnimada yacni xarigeedii islaamnimadii ay u sugnaato biyaqiinin yaqiin ay ugu sugnaato laa tukhraju laa yukhraju minhu ila biyaqiinin yaqiin mooye si kale loogama saari karo qofka marba haddayba islaamnimada u sugnaatay oo muslim yaqiin inuu yahay muslim yahay ay caddaato lagama saari karo ilaa yaqiin inuu la yimaado mooye wa wax la hubo oo yaqiina in la helo mooye laskama laskama gaalaysiin karo laskama gaalaysiin karo islaamnimadii lagama saari karo masalada marka takfiirka ah qofka marka qofka iska gaalaysiiyo isagoo aana xuja qur-aankii iyo sunnadii nebiga iyo ijmaacii aanan haysanin dadka kufri iskaga tuuro waa murtad yidhaahdo waa kaafir yidhaahdo iyo wixii lamiday eh, maxay tahay xukunkiisa qofkaasna musanifkaan noo sheegaya aan dhagaysano wuxuu yidhi musanifka raximahullah faman kafara qofka gaalaysiiyo axadan qof qofkii gaalaysiiyaa bikayri kufri waxaan gaalnimo ahayna ku gaalaysiiyo aladii kufrigii qaama alburhaanu xujadii ay kacday xujadii aljaliyu ee muuqatay ee daahirka ahayd calayhi dushiisa ay ku muuqatay kufrigaa la'aantii isagoo la yimid min nasl kitaabi xujadii maxay tahay yani alburhaan اljaliyu waxaa weeye xujadaas yaa ku caddeeyey min nasl kitaabi kitaabka qur'aanka caddayntiisii ou caddeeyey gaalnimadiisii kitaabkii alcasiizi sharafta lahaa iyo ciziga lahaa aw isunati sunadii asaxiixati asaxiixa ahayd aw ilijmaaci ama kulankii ay saxaabadii iyo aimadii ay ku kulmeen muslimiinta ay ku kulmeen la-aanteed yani qofka gaalaysiiyo qof aadan xujo u haysan qof xujo u haynin kufrigiisa kitaabkii qur-aanka aadan uga haynin sunnadii nabigana aadan uga haynin ijmaacii aadan u haynin oo xujada saddexaad ahaa qofka qof kale sidaa ku gaalaysiiya fa huwa qofkaasi mustaxiqun mid mutaystay weeye wuxuu mutaysanayaa litaqliidi alcuquubati cuquubadii la ciqaabi lahaa yacni weynaynteeda la weyneeyo cuquubo weyn ayuu mid mutaysanaya noqonaya yacni in la ciqaabo weeye qofkaasi iyo watacsiiri in la casaaro tacsiir oo ganax lagu sameeyo maxaa yeelay buu yidhi id maxaa yeelay man ramaa mumina bkufri fahuwa kaqatlihi buu yidhi rawaahu اlbukhaariyu min xadiidi haabit bni daxaaki can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam xadiikaas imaam اbukhaari ayaa soo saaray saxaabiga yani haabit ibni daxaak la yidhaahdo radia allahu canhu buu ka soo saaray nebiguuna ka wariyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh muxuu rasuulku yidhi man ramaa qofkii gano muminan qof mumin ah bikufrin gaalnimo ku gano oo yidhaahdo yaa kaafir ama hebel waa murtad ama hebel waa kaafir yidhaahdaa fa huwa ay alkufru gaalnimadaas lagu tuuro qofka muminka ihi ka qatlihi dilkiisoo kale la mid tahay yani adoo diloo kale ayay la mid tahay oo kufrigaas markaa qofka ku tuurto weya qof aanan mutaysanin oo aanan xaq ula yani maaragtay in la gaalaysiyo aan xaq ulahayn haddii aad gaalaysiiso yani adoo dilay oo kale wuu la mid yahay kufrigaasi waa dilkiisi oo kale wuu la mid yahay walidaalika ayuu imaamu axmed iyo imaamu lbukhaari imaamu muslim ayay wariyaan xadiidkii cabdulaahi bni cumar radi allahu canhuma nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaala liakhiihi ya kaafir faqad baaa biha axaduhumaa man qaala qofkii yidhaahdo liakhiihi walaalkiisa muslimkaa ku yidhaahda yaa kaafir gaalkiiyo gaal baa tahay hadduu yidhaahdo gaalkiiyo u yidhaahda faqad baaa wuxuu la noqdaa faqad baaa wuxuu la noqonay bihaa kelimada kufriga ihi axaduhumaa midkood baa la laabanaya haddii uu kaafir xaqiiqaa yahay qofka kaafir la yidhi kaafir buu noqoni hadduusan kaafir ahaynna adiga yaa kaafir yidhi ayuu kufriga kugu soo laabanaya weyaan faqad baaa biha axaduhumaa lafdiga kufriga meel cidlaa ma dhacayo ama adoo kugu soo noqon ama hadduu xaqiiqa ahaan gaal hebel u yahay ayuu hebelkii gaal u noqonayaa weyaan marka kufriga iyo gaalaysiintu waxa weeye kelimad sahlan maaha kelimad sahlan ma aha in qof muslima aad iska gaalaysiiso oo aad kaafir tiraahdo ood murtad tiraahdo oo diinka aad ka saartahay haddaysan wax xujo aad u haysata aynan jirin kufriga adoo kugu soo noqonayaa adigaasaa ilaahay subxaana wa tacaala kuu qabsanaya kelimadaasi weeyaan marka kelimad sahlan maaha waxaana keenaya hadda waqtiganen aan joogno waxaa keenaya kufriga iyo soomaalida khaasatan iska tuuro dowlad la-aanta iyo maamul la-aanka keenaya hadda meelaha dowladaha ay ka jiraan sida hadda maalan dowladda sacuudiga oo kaleeto hadda qof qof hebel waa kaafir dhihi kara kuma jiro maxaa yeelay ama waa mubtadic xataa aad ku xukumi kartid maxaa yeele haddaa xukunto maxkamadaa lagu geenaya burhaankeena lagu leeyahay maxkamad dowlad baa jirto hadday ninkan xujadaada la imow aa ku gaalaysiisa keen haddaadan keen adaa lagu tacsiiraya waa meesha u shiiku leeyahay fahuwa mustaxiqu litaqliid اlcuquubati wاtacziir qofkaasi cuquubo mutaysanaya in la ciqaabo oo la ganaaxo dhibbu dhibbuu la kulmayaa wey lanna qof aan xaq u lahayn ayuu ku tuuray laakiin meel iska fawdo ahoo dowlad wax sajirinaysa iyo sharci ku dhaqmaysa aysan jirin nin walba wxuu rabo iska samaynaya labadii siyaasad isku khilaaftaba oo kursi iyo ku dirirta xoolay hebel waa kaafire murtad wey uu leeyahy isagoo xugun doon ah ma ujeedaan marka maslaxadaada haddaa weydo waa iska tuuraysa hebel waa kaafir iyo murtad baad dhihi taasoo kalena arin maarata shareecadeenna ogashahay ama maaratay madhabkii salafka ka mid ihi ma aha weeyaan wuxuu leeyahay musanifka raximah اllahu wاlkufru yaqacu bqowli kufriyi laysa fiihi khilaafu muctabar wakada bficli wakada bاctiqaadi walaysa min shardi اlkufri alاstixlaalu wاlkufru gaalnimadu kufriga sidiisa yaqacu wuu dhacaa biqowlin hadal oo kufriyin gaalnimo ah gaalnimo loo nisbeeyey yacni hadal kufriga haddaad ku hadasho kufriga waa kugu dhacaya kaal baad noqon ila kelimat lkufriyaad ku hadashay qowl kufriyaad ku hadashay kaasoo weliba wuxuu ku xiray laysa fiihi khilaafun muctabar laysa fiihi dhexdiisa uusan ku sugnayn khilaafun khilaaf oo muctabarun yani maarata xaq ahoo la fiirin karo oo laga fakeri karo oo jid ah uusan ku sugnayn waxa weeyaan kufrigu wuu dhacaya oo lafdulkufri waa kugu dhici yacni kelimad kufri baad ku hadashay kelimadaa kufrigana wax khilaafo culimmada dhexdooda inay gaalnimo tahay ka taagan ma jiro khilaaf muctabara ma jiro khilaafka labaa loo qaada loo kala qaadaa khilaaf muctabara iyo khilaaf hayru muctabar la yidhahdo khilaaf ictibaariyo oo weji lahoo wijha lahoo meel lagu aadiyo lahoo wax nusuus iyo daliil haysto iyo khilaafa waxba haysanin khilaafka hayru muctabarku meesha ka saaraya yani meeshii khilaaf muctabarahoo la ogyaho xaqa ma yaallo markaasoo kale waxa weeyaan lafdiga kufriga uu ku hadlay gaalnima lagu xambaari wey wakada waxaa la mida ah, bificlin fal buu sameeyey ficil buu sameeyey isagana waxaa la jirta ficilkaasi laysa fiihi khilaafun muctabar aw amase wakada bictiqaadin ama ictiqaad buu la yimid walaysa min sharطi اlkufri yacni kufriga shuruudiisu ka mid ma aha alistixlaalu inuu la yidhaahdo waxaan ilaa u xalaalaysto marku kufrinaya in la yidhaahdaa laysa min shardi اlkufri wailaa qowl baa lagu kufrin karaa waxaa lagu kufrin karaa ficil waxaa lagu gaaloobi karaa ictiqaad maalan musxafka qur-aankaa soo qaaday dhulkaa inta dhigtaa ku istaagtay muxuu yahay waa ficil kufriya wey ictibaar male inuu gaal yahay shaki kuma jiro maxaa yeele wuxuu ihaanaystay kalaam ayuu ihaanaystay waxaad cayday allahi rasuulkiisaa cayday qowl aad ku tii hore ficil ahayd allahi rasuulkiisaa qowl ku cayday waad kufrisay ilaahay rasuulkiisa markaad u banbaxayso gaalnimadeedu ma sahlana waa ku kufrisay ictiqaadkan hada waaba markaad nusuustii iyo diinkii aad iyo nebigii iyo iimaankii aad qalbigaada ka ictiqaadin weyso aan soo marnay oo shiikhuna horey wax badan uga soo hadlay weyaan marka istixlaal keliya in la yidhaahdo arrintu ma aha istixlaal keliya in la yidhaahdo ma aha sheekh naasir uddiin alalbani raxmat ullaahi calayhi risaalo yaroo tacliiq la yidhahdo tacliiq yani sharxun wa tacliiq oo cala taxaawiya u leeyahay caqiida taxaawiya buu tacliiq iyo sharxi yar ku leeyahay wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo walaa nukafir axada min ahli اqiblai bidambin maa lam yastaxilahu markuu ka hadlayo istixlaalkaasuu ka hadlaya wuxuu leeyahay istixlaalku waxa weeye waa inuu noqdaa istixlaal qalbi ah oo ictiqaadi ah inuu noqdo weeyaan inuu ictiqaad iyo qalbiga uu ka dhaco istixlaalkaasuu ka dhacaa maala wuxuu leeyahy wailaa fakulu mukadibin mustaxilun lidanbihi camaliyan haddii la yidhaahdo xalaashiga istixlaalku waa alaashayn qofku waxaanad xalaashato weeyaan haddaanan ictiqaad aysan ku xirmin istixlaalka hadduusan ictiqaad la jirin waxa waaye qof kastaba dembiga markuu ka dhacay waa xalaalaystaa sooma wa yaani waa ii xalaal yuusan dhihin laakiin murtakib waa dembigiibuu sameeyey soo ma aha dembigiibuu sameeyey yani wuu zinaystay waa u qastay qasadoo ku zinaystay xoolou xaday oo sariiqou la yimid qasad buu ku sameeyey qatli buu sameeyey waxbuu dilay qasad buu ku dilay yacni maaragtay khamrow cabay qasad buu ku cabay dunuubtii kabiirada ahayd buu la yimid waa murtakib markaasoo kale waxaa laleeyaha u yidhi waa mustaxiil markuu dembigaa la yimaadaa waa mustaxiilla weeyaan wuu xalaashaday baa la dhihi laakiin wuxuu leeyahay waa inuu ictiqaad la jiraa walidaalika buu yidhi falaa budda min atafriiqi bayna almustaxili ictiqaadan yacni in la kala saaro waa laga maarmaan qofka ictiqaadan waxaan u xalaashaday muctaqad oo ka yahay kaasoo kale wuxuu leeyay fa huwa kaafiru ijmaaca yacni shaygii dembigii wuu la yimid dembigii waa ka dhacay oo kabiirada ahayd laakiin haddana qalbigu wuxuu ka ictiqaadiyey inay xalaal u tahay kaasoo kale waa kaafir waana ijmaac kufrigiisa weeyaan iyo in la kala farqiyo wa bayna almustaxilli camalan la ctiqaadan qofkan zinuu galay laakiin wuxuu u haystaa waa i xalaal ma dhihina dembi inuu galo garanaya qatli buu sameeyey dembi inuu galo buu garanaya waa i xalaal ma uusan oranin kaas ictiqaad uma samaynin waa murtakib kabiiruu la yimid marka labadaa in la kala farqiyo ayaa laga maarmaana mid kaan dambe oo aan ictiqaadinine ictiqaadka aan ula imaan laakiin dembiga uu ka dhacay fa huwa mudnibun yastaxiqu alcadaaba allaa'iqa bihi waa qof wuxuu leeyahay mudniboo dembaabay mutaystay cadaabkii u dhigmay noocaas lagu cadaabi lahaa adduun iyo aakharaba mutaysanaya weeyaan ila an yakfirahu allahu bihi inuu ilaahay u dhaafo subxaana wa tacaala mooye uma yunjiihi ou badbaadiyo iimaanuhu iimaankiisa ou badbaadiyo wailaa haddii la yidhaahdo dembi kasto qofka uu ka dhacaahi oo kabiira ahi dembi kastoo kabiira qofkau ka dhacaahi oo kaafir in la yidhaahdo oo aanan istixlaalka qalbigaahina loo fiirinin waa camalkii yani muctaqadkii ay qabeen alkhawaarij wاlmuctasila weeyaan waana darsigeenna dambe ayuu musanifka noogu keeni doonaa fii xukmi man waqaca fi اlkabaa'iri baabkaasaan uga hadli doona haddii ilaah yidhaahdo markuu intaa musanifka noo soo sheegay ayuu wuxuu leeyahay halkan lafdiga qofka la leeyahay waa kaafir oo ahlu ay isticmaalaan laba noocaa loo kala qaadaa waxa la yidhahda iطlaaq iyo tacyiin labadaasoo kala baraya dadkana in badan oo ka mida iطlaaqa iyo tacyiinka waa iskaga khaldan yihiin oo uma kala saarna wuxuu leeyahay musanifka raximah اllahu wa farqu bayna اtakfiiri اlcaami wa takfiiri الshakhصi اlmucayani wa farqun farqi oo kala saarida ayaa ahaatay bayna اtakfiiri gaalaysiintii alcaami ay اlmuطlaqi mulaqa ahaa ee caamka ahaa iyo wa takfiiri shaksi mucayani iyo gaalaysiinta qof la yaqaano hebel la yidhaha farta lagu fiiqaa la cayinay gaalaysiintiisa farqi baa udhexeeya macnaha waxaa weeye takfiir mulaqaa la yidhahda ama takfiir caama marka wuxuu yahay macnihiisu man facala kada wa kada fa huwa kaafirun qofkii sidaa ay sidaa sameeyaahi waa mushrik qofkii sidaa ay sidaa sameeye waa kaafir waa ilaaq sooma qof mucayana looma jeedo qof mucayana looma jeedo iyo inaad tidhaahdid hebel waa gaal tacyinku waa kaa weya waad cayintay hebel baa tii hebel baa gaala baad leedahay labadaas fari bay kala waa kala fariyaan ahlucilmiga salafkeennii iyo dadkeenna ahlucilmiga aha waa u kala saaran yahay fatakfiiru alcaamu oo noo fasira isagaa noo soo caddaynaya fatakfiiru gaalaysiintii alcaamu ay ilmutlaqu caamka ahaydee la ilaaqoo laiska sii daayey kalwaciid ilcaami waxay la mid tahay goodigii iyo tahdiidkii caamka ahaayoo kale oo dadka la leeyahay qofka sidaa sameeyo naar buu gelayaa qofka sidaa sameeyo caro ilaahay buu la kulmayaa in la yidhahdo laakiin qof hebel lagama wado hebel looma jeedo waa hadal caama weeyaan marka waciidkii caamka ahaa oo dadka naarta iyo cadaabka iyo carada alle iyo loogu goodinayay oo kale buu la mid yaha takfiirka caamka ahna yajibu marka waxaa waajiba takfiirkaas caamka ah alqowlu ku hadal lagu hadlo ayaa waajiba biilaaqihi ku magacaabistiisa ku sheegistiisa iyo wa cumuumihi duuduubkiisa oo la yihahdo man facala kada fa kada wa in la yihahdo waa bannaan tahay waa shay waajiba buu leeyay qofkii sidaa sameeyo waa gaaloobaya man xalafa bigayr illahi faqad ashrak soo maha qofka ilaahay waxaan ahayn axad anayna ku dhaarta shirki buu la yimid yani ma aragtay man ataa zawjatahu fii duburiha faqad kafara bima unsila calaa muxamadin ninka xaaskiisa gadaal uga tagaahi nabi maxamed diintiisu ku gaaloobay kufrigaas lafdigaasa la siina waa caam wey waa lafdi caama la yihahda wuxuu noo fasiro tusaalowna siiyey musanifka ka qowl ala'immati a'immada ahlu xadiidka ah hadalka ay yidhaahdeen oo kale weeye man qaala qofkii yidhaahdo alqur'aanu qur'aankii oo kalaamullaahi ahaa makhluuqun mid la abuuray weeye fa huwa kaafirun qofkaasi gaalu wey soo ma jeed waa la ilaaqa qofkii yidhahdo qur waa makhluuq waa kaafir waa hadal duuduubanay faarax iyo jaamac iyo cali lama dhihin maxamed lama dhihin lama tacyininin hebel lama oranin waa caama la yidhahda ahlucilmigu sidaas isticmaala man facala kada wakada fahuwa kaafirun wa ka qowli bni khusayma yani alimaam maxamed ibn khusayma imaam اla'ima raximah اllah allaha ka raalin allaha u naxariista ee eh, hadalkii ou yihoo kalena waa la mid muxuu ahaa ibnu khusayme hadalkuu yidhi man lam yuqira biana allaha calaa carshihi qad istawaa fowqa sabci samaawaatihi fahuwa kaafirun xalaalu dami wa kaana maaluhu faya hadalkaasuu odhanaya man lam yuqira qofka aanan sugin oo aanan qirin bina allaha alle calaa carshihi fowqa carshihi carshigiisa inuu ka sareeyo qad istawaa uu kor noqday oo carshigiisa ka kor noqday fowqa sabci samaawaatihi toddobadiisa sama korkooda inuu rabbi ahaado ka sarreeyo qofka aanan qirin fa huwa qofkaasi kaafirun weeye mid ilaahay ku gaaloobay xalaalu dami dhiiggiisuna uu bannaan yahay dhiiggiisa waa bannaanaanaya waa la dili weeye wa kaana maaluhu xoolihiisana wuxuu noqonayaa fayan xoolo ay muslimiintu leeyihiinoo fay la yidhaahdo noqonayaayo baytulmaalka islaamka la dhigayo weyaan waa fay buu noqonay weyaan marka masaladaas waa kufri ilaaq baa la yidhaahdaa waa qof kufri laska ilaaqa kufri caama la takfiirin caama wey gaalaysiin caama weeye qof mucayana looma jeedo kaa marka wuxuu nooga soo baxay kii caamka ahaabuu nooga soo baxay kii mucayanka ahaa takfiirkii mulaqa markaan ka soo baxnay gaalaysiinta mucayanka maxay u baahan tahay tiibuu noo sharxi wuxuu leeyahay qofka markaad hebel waa gaal odhanaysaahi waxay u baahan tahay shuruud waxa la yidhahda tawafuru shuruud iyo intifaau lmawaanic waxa la yidhahdo shuruuddii gaalnimada inay ku kulanto qofkan wax alla wixii u diidaya gaalnimadana la waayo shuruuddaasay u baahnaanaysaa laakiin ilaaqan waa la isticmaalaa man facala kada fahuwa kaafiru man qaala kada fahuwa kaafirun waa ilaaq waa iska duuduubaysa qof mucayan uma jeedid markii tacyiin lasoo gaaro ma sahlana tiiba marka musanifka noo sheegi wa takfiiru shasi qofkii gaalaysiintiisii almucayani la cayinay oo hebel la yidhi kaas gaalaysiintiisu laabudda fiihi waxaa laga maarmaana dhexdiisa min tawafuri shuruudi shuruudii inay ku kulanto shuruud takfiir ahayd iyo waintifaai mawaanici wixii kufriga u diidayana la waayo mawaanicda waa wixii diidaya jamcu maanicin wey in ayadana la waayo intifa uu ku dhaco la waayo labadaasaa la rabaa qofkan hebel gaal ma tiri ha shuruuda takfiir ma ku tawafurtay makaami ma kaamil noqotay ma laga waayo mawaanicdii kufriga haa mar haddii laga waayo mawaanicdii kufriga kufrigiina uu yani maaragtay ku degay oo shuruuddiisii ay kaamil noqotay fa huwa kaafiru markaas waa la gaalaysiinaya wey falaa yalzamu ma laazimayo min atakfiiri اlmuطlaqi takfiirkii mulaqa ahaayee duuduub ahaan dadka loogu sheegaya alcaami caamka ahaa laguma yani ka laazimi maayo kala kama dhalanayo takfiiru shaksi اlmucayani qofka hebel la yidhaahdo oo la cayinay farta lagu fiiqay gaalaysiintiisu ka dhalan mayso mar hadday culammadu yidhaahdeen man qaala alqur'aanu makhluuqun fa kaafirun mar hadday sidaa yidhaahdeen marka cid kasta oo tiraahda qur waa makhluuq hore lagama gaalaysiin karo markuu shaksi yidhaahdo qofka uu ku dhawaaqo waxaa la fiirinay lafdiga caamka waa laga soo tegaa kama dhalanay inaad qofkii yidhaahdaba aad gaal tiraadid durmadiiba inaad tiraad ka dhalan maayo waa inaan la fiiriyaa shuruutii shuruuddu maxay tahay waa loo keeni doonaa wuxuu yidhi falaa yalzamu kama laazimayo ka dhalan maayo min atakfiiri lmulaqi gaalaysiintii mulaqa ahaydee la duuduubay alcaami ee caamka ahaayee qof gooniya loola jeedin ka dhalan maayo takfiiru shaksi qofka gaalaysiintiisii almucayani hebel la yiro la cayino gacanta lagu fiiqay farta lagu fiiqay kama dhalanayo xataa tatawafara ilaa ay ka kaamil noqoto fiihi qofkaas mucayanka ihi shuruud takfiiri gaalnimada shuruudeedii ilaa ay ka kaamil noqoto dhexdiisa ku kaamil noqoto wa tantafii ay ka anfowdoo la waayo canhu xaggiisa laga waayaa mawaanicuhu mawaanicu takfiiri gaalnimada wixii yani diidayana laga waayo idan yani shuruudu takfiiray maxaa tahay mawaanic takfiiraysa maxaa tahay masaladaasaan rabnaa inaan ogaano shuruudtan qofka marka la gaalaysiinayo la doonayaahi waa afar shardi weeya inuu qofkan qowl iyo ficil iyo ictiqaadba waa lagu kufriya sooma ana dhihin waa lagu gaaloobaa sida qowl iyo ficil iyo ictiqaadba ay islaamnimadii iimaankiina lakugu cabiray ayuu qofku ku gaaloobaa qofkan wuxuu ku hadlay qowl kufriya wuxuu sameeyey fal iyo ficil gaalnimaa buu sameeyey waxaa la fiirinayaa qofkan cilmi ma uleeyahay mise cilmi uma laha oo waa jaahil cilmi ma uleeyahay ma og yahay waxaan inay gaalnimo tahay hadduu cilmi uleeyahay shuruudii takfiirka waa la hayaa hal xabuu ka mid ah labo waxaan qasad ma u sameeye mise khata ay uga dhaceen gef bay uga dhaceen hadduu qasad u sameeyo shuruudii takfiirka waa la hayaa wuu u qasday ilaane gaalnimadan ficilka iyo qowlkan waxa uu sameeyey qasad buu u sameeyey waa laba waa laba wey midda saddexaad oo shardiga saddexaad waa inuu mukhtaar yahay macnaheedu waa inuu doortay isaga waa inuu asagu gaalnimana aan raadsaday ee aan lagu khasbin weeye isaga khiyaarkiisa ku doortay kelimadan kufriga isagaa khiyaarkiisa ku yidhi ficilkan kufriga isagaa sameeyey ictiqaadka kufriga isagaa sameeyey cid ku khasabtayna lama arko waa saddex shardi soo maaha kan afraad oo shardiga ugu dambeeya ihii tawiilka ou tawiilshanayaah tafsiirka ou kelimadan kufriga ama e, ficilkan kufriga ou yani sameeyey oo ku fasirayaah waa inuu tawiil soconayo oo sharcigii xaggiisii ku socon karo uu yahay la aqbali karo agga harciga la aqbali karo uu yahay tafsiir la aqbali karo inuu la yimaado afartaa shardi markii la helo oo qofkan cilmi uu leeyahay ficilkan iyo qowlkan gaalnimada isagu maaragtay uu qasday khiyaarkiisa uu ku sameeyey tawiil saxana uusan haysanin markaas waa la gaalaysiina waa kaafir baa la ohan waxaa la samaynayaa oo iqaamat lxuja in lagu sameeyo xujada in lagu oogo la yidhaahdo waxaan in lagu shubahaad hadday ku kaliftay wixii lamida oo xujadii lagu oogo markii iqaamat lxuja lagu sameeyo oo diido markaasaa la gaalaysiinaya waa shuruudii wey afartaas waa idiin sheegay maxaa soo haray mawaanicdii afartan cagsigooda wey afarta aan sheegna cagsigooda wey qofkan ficil gaalnimaa buu sameeyey ama qowl kufriyo buu sameeyey a ka dhacay buu yidhi laakiin waa jaahil cilmi uma laha ma oga waxaan inay tahay kufri tahay ma oga waa qodob soo maaha maye wuxuu u sameeyey qowlkaas ama ficilkaasi gafba uga dhacay ee asaga yani maaragtay qasad ugama dhicin khata buu uga dhacay waa khataa gaf wey waa laba wey maye qowlka kan saddexaad yani mukhtaar ma ahayn isaga ma dooranine baa lagu geliyey waa lagu khasbay ama waad dhimanaysaa ama waad dhahaysaa ama waad samaynaysaa baa lagu yidhi waa lagu khasbay ikraah baa la yidhaahdaa waa mukrah marka qofkii mid la khasbay weeyaan waa saddex wey maya wuxuu wataa tawiil xoogaa socon karo macquula buu wataa tafsiir buu wataa oo fasiranayo marka waxaan nidhi qofkan kelimadaas kufrigaa uu ku hadlay iyo ficilka kufrigaahi waa ka jaahilay inay gaalnimo tahay ma oga maya waxa weeyaan gef buu uga dhacaye uma qasdin waa midda labaad weeye maya waa lagu ikraaha waa lagu khasbaya isaga mukhtaar mid doorta ma uusan ahayn iyo wuxuu wataa tawiil buu sam tawiil buu wataa tafsiir buu wataa haddii intaa oo wataahi oo tawafur yani intifaau lmawaanica la yidhahda mawaanicda afartaana ay kulanto oo laga yani maaragtay qofkii jaahil ou yahay mukhti ou yahay yani mukrah ou yahay tawiil saaiqa oo wato lama gaalaysiinayo xujada loo caddaynayaa intaan aan soo sheegayna adilay leedahay daliil bay wada leedahay midda koobaad jahliga waxaa loo daliishadaa xadiidkaas ahaa oo mashhuurka ahaa ead garanaysaan oo nabiy maxamed uu ka warramay ninkii uu nabigu ka sheekeeyey markuu dhimanayay ilmihiisii la dardaarmay iyo ahalkiisii ahalkiisiibuu la dardaarmay wuxuu yidhi markaan dhinto yacni yaan la i aasin hala i gubo jirkayga la gubo lafahayga hala shiido markay baaba-aan oo aan aniga dhan noqdo maaragtay carro oo kale aan noqdo maalin dabayl badan hala ila fiirsado markaasna qayb aniga iga midana badda ha lagu sayro qayb ka midana hawada hala raaciyo sababtu wuxuu yidhi ilaahay hadduu iqabto cadaab adag buu i cadaabaya si uusan marka rabbaba ii qabanba aniga dham hala i waayo meel walba halaiga batiyo saasuu yidhi marka ninkaas muxuu inkiray qudradii ilaahayu inkiray nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkii in la nooleeyey ilaahay soo nooleeyey inta la soo uruuriyey la nooleeyey maxaa kugu xambaaraa la yidhi ilaahayo cadaabkaadaan ka baqaya buu yidhi markaasuu rabbi cafiyey subxana wa tacaala ilahay baa cafiyey marka waxa u geeyey waa lafdulkufri qudrada ilahay ninkii inkira waa kaafir wey ilahay qaadir ma aha markaa tiraa soo kufri ma aha gaalnimo soo maaha awood male rabbigaaga markaa tiraa waa kufri wey muxuu rabbi ugu dembi dhaafay jahliga waa qodob weeyaan tan labaad khata baa la yidhaahdaa khataa gafka waxa weeye isagana waxaa loo deliishadaa ninkii safarka intuu galay isagoo daabadiisii saaran oo raashinkiisii iyo cabitaankiisii iyo alaabtiisii u saarantae safarka galay meel dhexe markuu marayo ayaa daabadii ka baxsatay ayadoo raashinkiisii dharkiisi wiiisi dhammaan wato ayay la goosatay la carartay daabadii uu watay meel cidlaabuu istaago wuxuu raadiyey wuxuu raadiyey wuxuu raadiyey waa soo waayey markuu ka quustay ayuu geed hoostiis ka yimid geedkiibu iska seexday ila meel u dhaqaaqa mal meel wuxuu caba iyo wuxuu cuni lahaa iyo kullina daabadii bay saaran yihiin geed hoostiibuu seexday asagoo hurdayo baa ilaahay subxaana watacaala usoo celiyey daabadiisii oo gaadiidkiisii markaasuu wuxuu arkay gaadiidkiisoo kor taagan oo indhaha kala qaaday markaasuu hogaankii intuu ku dhegay buu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk farax dartii hadalkuu dabagediye farax dartiisbu wuxuu ku yidhi ilaahayow addoonkaygibaa tahay ana rabbigaagi baan ahay alluu ku yidhi adaa addoonkaygiya anigana macbuudkaadii baan ahay buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi akhطa'a min shiddat اlfaraxi wuxuu la gafay oo khaladkaa ku sameeyey farax dartiis ayuu u galfay buu yidhi ninkaa marka yidhaahdo allah ilaah baa addoonkaygii ah ana macbuudkiisaanayso gaalnimo maaha waa kufri wey haddana lama gaalaysiinin lama kaaraysin nabigu wuxuu dhahay akhta'a min alfarax farax dartiisa arrintan ku keenay buu yidhi lama gaalaysiinin waa khaطa'a marka inuusan qofka loo qabsanayn wixii uu qabso nusuus badanaana tilmaamayso ilaahay subxaana wa tacaala inuu addoommadiisa khaaa uusan u qabanaynin oo ka kor yeelay weyaan qodobka saddexaad waa inuu maaragtay mukhtaar yahay baan dhi oo isagu doorto haddii la ikraaho iyadana nusuusay leedahay waxaa weeye aharkii yani maaragtay eh, camaar ibnu yaasir saxaabigaasi markuu maka joogay mushrikiinta aad bay u cadaabeen waad ogtihiin aabbihii iyo hooyadii sumaya sidii loo cadaabayay bay ku dhinteen reer maka ay cadaabayeen bay ku dhinteen marka isagiina cadaabkii baa la cadaabay sidii loo cadaabayey loo cadaabayey ayaa markii dambe waxay yidhaahdeen ilaa aad nebigii diintiisa wax ka sheegto ku dayn mayno haddii aad nebigii diintii iyo ilaahay wax ku sheegto oo ku cafinaynaa markaasuu afku ka sheegay waxbuu sheegay nebigii iyo maaratay diintii wax ka sheegay markaasuu nabigu u tegey waa sii daayeen cadaabkii ka dhaafeen mushrikiintii markaasuu nabigu u tegey uu u sheegay rasuulka ilaahi saasaa la ii galay intaasaa la ii cadaabayay saasaan ku iri buu yidhi markaasuu nabigu weydiiyo yidhi kayfa tajidu qalbak markaa kelimadda dhehaysay qalbigaaga se maxaad ka helaysay buu yidhi markaasuu yidhi mudmainan biliimaan qalbigaygu u xasilnaa iimaanku ku xasilnaa buu yidhi riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan nabigu inuu ku yidhi in caaduu facud mar labaad hadday cadaabka kugu ay ku cadaabaan ay ku dhibaan oo kelimadaa dheh ay ku dhahaan unoq adna dheh dheh kelimadaasi si a ugu baxsato yani ikraaha nebioo nabiyullaahi moxamed oo la caayo diinkoo la caayo alla oo wax lagu sheego waa kufri waa gaalnimo wey haddana nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey qalbigaaga see ka helaysa markaasuu yidhi xasilooni baan iimaanka ka helay hadday mar labaad kugu celiyaan cadaabkii adna ku laaba buu yidhi ikraaha marka inuusan eh, qofka hadduu mukraha yahay cudurdaar inuu leeyahayba tusinaysa waa la saxaya waa la lama gaalaysiinayo waxay culammadu u daliishadaan man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaan walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim غadb min allah ila akhir اlaaya ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaani qofka la khasbo oo qalbigiisa uu xasilooyay iimaanka ku xasilay mooye aayaddaa markaasi soo degtay baa la yihahdaa camaar ibni asr sabab u tahay midaan tawiilka waxaa la yidhaahdaa qudaamata bnu madcuun nin la yidhaahdo ayaa waqtigii cumar bn khaaab radi allahu canhu qudaamat bnu madcuun ayaa khamro cabay khamrow cabay markuu khamrada cabay ayaa cumar u yeehay markii loo sheegay ba markhaatigii lagu oogay isagana waa inuu khamro cabo ma inkirin xad lkamr xad shaarib alkhamri in laga oofiyo baa la rabaa xadkii shaarib khamri in laga oofiye baa la rabaa markaasuu yidhi cumaroo aniga ima xadi karti cumarna amiirulmuminiin waay xad igama oofin kartid buu yidhi maxaa dhacay ee wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu leeyahay laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma tacimuu idaa ma taqow waaamanuu wacamiluu saalixaati uma taqow waaamanuu yani allah baa wuxuu leeyahay fii ma tacimuuda bimacnaa fii ma sharibuu way dadka muminiinta ah wixii ay cabaan ya wax dhibahoo ka raacay ma jira buu ilaahay leeyahay wax dhiboo loo raacanayo ma jiro hadday muminiinna yihiin camal saalixana la yimaadeen ani mumina waanahay ah, camal saalixna waa lamid khamradaana waa cabay ilahay baa saa maada xadi kara buuyi cumar ibn khataab markaas wuxuu ku yidhi akhta'ta tawiila buu yidhi tafsiirkii baad khaladay si xuna tafsiirku khaladay buu haddii aad ilaahay ka baqi lahayd khamrada ma cabteen buu yidhi maxaa yidhi ilaahay baa reebay subxaana wa tacaala cumar ninkii wuu xaday xadulkhamr ka oofiyey macnaheeda marka waa maxay qudaamata madcuun wuu xalaalaystay khamrada waa ii xalaal buu yii waa cabi karaa weyaan haddana cumar ma gaalaysiin inuusan gaalaysiinna waxaa daliil u ah hadduu gaalayaha waa la dili laha hadduu ridoobo laakiin xadd lkhamr yaa laga oofiyaa xaddu shaarib alkhamr yaa lagu oofiya qofka muslimka ayaa lagu dhuftaa afarta afartan jeeda lagu dhuftaa afartanka jeedala ku dhuftay ma uusan gaalaysiinin cumar ibn khaaab marka masaladan afartaa shardi ayaa la rabaa mid walbana nusuusay leedahaye iskama ahan isla markaa qofka in iqaamatulxuja lagu sameeyo ayaa la rabaa xujada loo caddeeyo shubahaadkii laga laga waxeeyaa la rabaa laakiin maanta waxaa iska socoto dadka in la gaalaysiiyo oo qofkii aad wax yar isku khilaaftaanba ku gaalaysiiyo ku tabdiiciyo dawaabidii la rabay oo waxaan in loo ilaaliyo la rabayna aanan la ilaalinaynin oo ummadda siyaasa ahaan laskaga gaalaysiinayo sheekh naasirudiin albani raxmat ullahi calayhi kitaabka tacliiqa laftiisa markaad aragtaan waad arin kartaan safxada lixdan iyo labo ayuu wuxuu ku oranayaa markuu ka hadlayo caqiida taxaawi sharxeeda zamankeena dadka joogo ka hadlaya waqad nabatat naabitatun jadiida ittabicuu haaulaa'i fii takfiirihim yacni waxaa dhashay buu yidhi oo soo dhashay dad cusubba hadda soo baxay buu yidhi ummad baa nabtigu waa wax soo dhashay oo kale wey waxbaa fag soo yidhi durbadiiba oo raacay itabicuu haaulaai haaulaa wuxuu ujeedaa alkhawaarij walmuctazila khawaarijtii muctasilada dad raacay ayaa jira buu yidhi maxay ku raaceen fii takfiirihim jamaahiira almuslimiina ru'uusan wa mar'uusiin gaalaysiinta ay gaalaysiinayaan muslimiinta badankood ay gaalaysiiyaan hadday madax yihiin muslimiintii iyo hadday maarata racyadii yihiinba dadka madaxda loo ahaa dad iska gaalaysiinayo ayaa soo baxay buu leeyay raggaas qaar uu kala kulma shiiku kitaabkiisa ku qoraya yani wuxuu leeyahay ijtamactu biawaa'ifa minhum koox ayaga ka mid a ah ayaan la kulmay wuxuu leeyahy fii suuriya suuriyaan kula kulmay buu yidhi wa maka makaan kula kulmay buu leey wahayri maa bilaad kalena waa kula kulmay dadkaas dadkaas dadka ummadda iska gaalaysiiyo oo xukuumaadkii gaalaysiiyo madaxdii dadka muslimiinta u ahaa shacabkii gaalaysiinayahay meelo badan baan kula kulmay walahum waxay leeyihiin shubahaatun ka shubahaati alkhawaariji shubhooyinay wataan oo shubhooyinkii khawaarijta ay wadan jirtay oo kale ah shubahaadkii ay khawaarijta wadan jirta oo kale ayay wataan buu leeyahay allatii fiihaa ayna ka mid ahayd khawaarijta hadalkii ay wateen man facala kada faqad kafar waa hadalka ilaaqaha sooma jeedi qofkii waxaa sameeya waa gaaloobay shubhadaas iska qaateen marka uma fiiriyaan takfiirka mucayankaa iyo midka mulaqa ah uma kala socna waxa lagu gaalaysiin karo qofka iyo waxaan lagu gaalaysiin karin dadku ma kala socna marka ummaddii oo laiska gaalaysiiyo biduuni xuja baa zamankeennan aad u badan zamankeennan aada u badan tahay tusaale yara waxaan rabaa wax yar inaan idin dhegaysiiyo nin magaaladan anaga hadda aan joogno nala joogaahi oo carabkiisu iska furan yahay ummadda iska gaalaysiiyo ru wa mar uusan waa wadaad nairobi nala joogo wey waa taqaanaan ninkaan yarka ahay masaajidkan alamiin jooga iyo masaajidka bilaal la yihahda iyo jooga hadda wax ku akriyo magaciisa hadda inaa idiin sheegay shardi baa waa garanaysaa wadaadkaas wuxuu leeyahay dowladaha dadka wuxuu leeyahay waktigii xarbulkhaliij la joogay buu yidhi dagaalkii markii ciraaq iyo lagu duulay kuwayt u qabsado lagu duuli jiray waxay dowladda sacuudiga waxay banaysay buu yidhi waxay culimmadoodu fatwoodeen caalamulislaami dhammaantii in looga dhaqmo qawaaniin wadci ah qawaaniin wadci yani qawaaniin dadku ay dejisteen kii ilaahayna laga tegi marka wuxuu leeya cid alle ciddii qawaaniin wadci ku dhaqmatana waa waa kufaar wey waa gaalo weeyaan markaasuu yidhi ila sacuudiya sacuudigu ka soo reebay sacuudiga maahane inta kale qawaaniin wadci ku dhaqmaan dowladaha muslimkaa idan kulligood waa kufaar buu yidhi yaa soo haray saasuu leey waa idan dhegaysiinaya codkiisa maaha inaan ku been abuuranay yaa soo haray sacuudigaa soo haruy ayagana alqaacida gaalaysiisou yii iyagana <laughs> alqaacida gaalaysiisay markaasu wuxuu leeyahay kitaabka kitaab baa laga qoray la yidhaahdo alkawaashif اljaliya fii kufri dawla sacuudiya akriya laba mujalad waaye aniga indhaha igu soo taataaginine hadallo noocaasuu dhahayaa bal aan idin dhegaysiiya insha allahu tacaala dhegaysta bal hadalkaasi maqlaysaa hay hadda waxma maqasheen waxaa hadalkiisi ka mid ahaa culummada sacuudiga dowladda sacuudiga culammadoodii in ay gaalaysiiyeen cid alle ciddii ku dhaqanto alaxkaam alwadciya alqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadciga ah cid alle ciddii ku dhaqanta dowlad kasta ku dhaqanta inay kaafira tahay ayay caddeeyeen buu yidhi wakhtigii fitnatulkhaliij ay socotay hadalkaas markaa waa kadib sariixa wey been cad weeyaan wax jira ma ah culummada sacuudiga ma aynan gaalaysiinin duwalka islaamiga maxaa yeele hadalkiisiiba waxaa ka mid ahaa markii sacuudiya laga reebo inta kale waa wada kufaar markaasuu yidhi sacuudigana waxaa ku daray alqaacida gaalaysiisa buu yidhi marka wax harayba ma leh buu yidhi caalamkao dhan waa daara xarbin iyo daara kufrin waayuu yidhi kulligood duwalka islaamiga ah oo dhan hadalkaas marka waa iftiraa iyo kadib aan waxba ka jirin oo ah hadalka culummada loo nisbaynaayo culummadu mowduucii aan ka hadlaynay waxyaalaha kufrigaa ayay ka hadlayeen kufrigaasoo loo kala qaado sida aan darsigeennu ku soo aragnay kufri caama oo mutlaqa iyo mid mucayana loo kala qaado marka way jirtaa in la yidhaahdo culummadu ay dhahaan ciddii qawaaniin wadciya ku dhaqanto oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inta tuurto qaanuun wadciya ku beddelataahi waa kufri waa gaalnimo waana sax wey saa in la yidhaahdo laakiin dowlad bicaynihaa iyo ummaddeedii iyo maaragta ru'uusan wa mar'uusan labadaba baa kufaar ah meel ay ku yidhaahdeen ma jirto fataawo ay soo saareenna ma jiro marka xukumkii iطlaaqa ahaa oo qofkii sidaa sameeyey waa ku kufrinayaa ah leanna markaad tidhaahdeen kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala laguma dhaqmi karo wakhtigan munaasab uma aha casrigeennan lama socon karo haddaad tidhaahdo waa kufri wey qawaaniin bashari baan ka hormarinaya markaad tidhaahdo waa gaalnimo wey marka laakiin ma aynan odhanin dowladaha islaamiga ah oo dhan baa wada kufaara ma aysan odhanin xukumka marka markuu mucayan yahay dowla mucayana ama shaksi mucayana marka la leeyahay waa kufaar waa gaalo marka la leeyahay tawafur shuruud iyo intifaau lmawaanic ayay u baahnaanayaa weeyaan marka hadalkaas horta wax ka jiraahay lama arko madhabka marka oo duwalka islaamiga la gaalaysiiyo oo la yidhaahdo kulluhum biakmalihim waa gaalo la yidhaahdaa waa madhabkii khawaarijta iyo ay qabtay oo kitaabkeennana darsigeenna aan ku arki doonno dadka oo macaasida lagu gaalaysiiyo iyo dunuubta lagu gaalaysiiyo waxaan dhegaysanay kitaab inuu dadka u celiyey oo la yidhaahdo kawaashif اljaliya la yidhaahdo fii kufri dowla sacuudiya la yidhahda kitaabkaas looba mujalada akhriya dowladda sacuudiga inay gaalo tahay uu leeyahay dadkiibuu ku tirtirsiinaya kitaabkaasi ninka qore xala wataan idiin sheegay magaciisa waxaa la yidhaahdaa casaam albarqaawi baa la yidhahda ama caasim albarqaawi laakiin kunyada uu mashhuurka ku yahay waxaa la yidhahdaa abu muxamed almaqdasi ayaa la yidhaahdaa ninka buuggaas qoray kitaabka wadaadka qoray marka ninkaas oo maanta ummadda u sheegay oo ummadda ku tirtirsiinayaah waa nin afkaartii khawaarijta iyo maaragtay takfiirka wata weeyaan macruuf wey xaramu madiina iyo xaramu maka labada a'immada tuji tujin jirtay waktiga ou joogay sida ay kutubta ay ku qoran tahay maa kaanuu yusallii khalfahum kuma daba tukan jirin imaamka madiine oo yani sheekh xudayfa la yidhaahdo kuma uusan daba tukan jirin wadaadka xarabka imaamka tujiyeoo sudays la yidhaahdana kuma uusan daba tukan jirin intaa waxaa ka sii dheer sheekh ibnu baaz iyo sheekh ibnu cuthaymiin wuu gaalaysiiye waa kufaar buu yidhaahdaa gaalo buu u yaqaanaa culammadaas waaweyn oo maarata la yaqaano waa ninka buugga allifay weeyaan waxaa marka alxamdu lilaahi radiyey oo kitaabkaasi aad cuyuubtiisa dhan u soo saaray shiikh la yidhaahdo sheekh cabdilcasiis alrayis la yidhaahdo kitaab wuxuu ku radiye la yidhaahdo tabdiid kawaashif alcaniid fii takfiiri dowlati towxiid la yidhahdo ku radiye yacni kitaabkaas ayuu tarjamadiisa ninkaa waxa uu ahaa afghanistan inuu tegey oo maaragtay raggaas ayman adawaahiri iyo raggii odayaasha meesha joogi jiray tilmiid u noqday oo arday u ahaa dowladaha islaamiga dadkii loo soo diray oo gaalaysiin jira uu ka mid ahaa waa nin macruuf w ninka uu kutubtiisa dadka u celinayo uu leeyahay ha laabto uu leeyahay weeyaan maanta casaam albarqaawi ninkii yaqaan haddaad akhriseen taariikhdiisii iyo ama aad la socotaan waa gruubka la dhihi jiray alqaacida ragga alqaacida la yidhaahdo weeyaan ururkaasu ka tirsanaa ayagii ciraaq maanta iyo suuriya ragga ka dagaalamayo qaybtiisii alqaacida oo la baxeen jeishu nusra la yidhaahdo iyo gruubka hadda ayaga ku gadooday oo la yidhaahdo ayagana daacish la baxay labadoodaa dagaalamo ayagiibaa baa isdilaan raggii shalay takfiirka bilaabay ummadda gaalaysiinayey ayagii baa la gaalaysiiyey casaam albarqaawi iyo jamaacadiisii ayaa la gaalaysiiyey ayagaana ciraaq iyo suuriya hadda isku laynaya weyaan marka dadka noocaasa yacni run ahaantii in ummadda loo sheegoo la yidhaahdo akhrista kutubtoodii akhriya wax hariiba weeye aad iyo aad oo hariib u ah weeyaan ummaddaasoo dhan in la yidhahdo biakmalihim waa kufaar in la yidhaahdo diyaarta muslimka waa diyaaru xarbin wa diyaaru kufrin in la yidhaahdaa arrin sahlan ma aha masalada daaru daaru xarbin maxaa noqon karo daaru kufrin iyo daaru islaam masaladaas insha allahu tacaala waan ka hadli doonaa duruusteenna dambe ayaan uga warrami doonaa goormay daartaasi daaru kufri noqotaa goormayse daaru islaamin ay noqonaysaa duruusteenna dambe ayaan ku arki doonaa marka masaladaas inaan baraarujiyo dadku inay is yidhaahdaan dalabatulcilmiga wallaahi kitaabka la sheegaayo kawaashif kawaashif la yidhaahdo hal raadiyo inuu yidhaahdo laakiin kulligiis takfiirkaas unbaa wada ku wada qorana dad muslimiin oo la gaalaysiiyo weeyaan arrintaa arrin khatara weeye dadka muslimiinta ah gaalaysiintoodu oo xaqdarro lagu gaalaysiiyo waciid aad iyo aad u tiro badan ayaa ku soo arooray waxaana la rabaa in la iska ilaaliyo a'imadeenna waxaa laga hayaa inay dhihi jireen qofka hadduu qowlu kufrin ku hadlo ama wax uu ka dhacaan haddii qowlkaas boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hadalkaas uu kufri ixtimaalo gaalnimo uu ixtimaali karo boqolkiiba hal islaamnimo laga heli karaahe oo ixtimaali karo qowlkaasi boqolkiiba hal in uu muslim noqdo ay suuroobi kartahay boqolkiiba halkaasoo la rajaxaa bay leeyin waa in la rajaxo ayaan jeclaan lahaa inaan rajaxa bay odhanaya aimadeenna loo nisbeeya ridwaan calayh marka ummadda khayrkaa lala jeclaadaaye kufrila lalama jeclaado diyaarta muslimiintuna waa daara islaamin baa la yidhaha daara kufrin ma aha daar gaalnimo ma aha marka in ummadda la yidhahdo kulligeed waa kufaar macnaheedu waxa waaye dhiigoodana waa bannaayah ha la bannaysto wixii la dili kara hala dilo xoolahooda hala dhaco wii la barakicin kara hala barakiciyo ayaa ka dhalanaysa weyaan marka masaladaas waa masale khatiir ah weeye dadka markuu nabiyllaahi maxamed aimada waan gaari doonaa insha allahu tacaala haddii rabbi noo qadaro wulaat iyo sida loola dhaqmo fasal dhanbuu noogu keeni doonaa waana gaari doonaa waxa weeyaan xadiidkii cubaadat bnu saamid wuxuu ku xiray ilaa an tarow kufran bawaaxa cindakum fiihi min allahi burhaan markaa qofka gaalaysiinayso waa inaad kufri waadixahoo cad ou qofka ku dhex sugan yahay alla agtiina a xujo uga hayso tabriirta qiyaamaha waa lagu weydiin maalinka qiyaamaha haddaad dad gaalaysiiso maxaa ku gaalaysiisaa lagu ohanaya waa inaa xuja min allahi haysata imaa inaa min alkitaabi haysato wa imaa inaa min asunati haysato wa imaa ijmaaci inaa haysatid weeyaan hada bilahi towfiq wsala allah wslam ala nabiyina mxamedi ali